بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني حديث كأها لما رعبحي براء بقول حديث waxaanu soo gaadhnay shan shan mararka qaarkood lix inta badan shan baan u aqrinaynaa insha allah xadiidka koob iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal maa asfala min alkacabayni min alizaari fi nnaar rawaahu lbukhaariyu xadiidkan waxaa werinaya soo saaray baan u jeedaa alimaamu albukhaari min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wa aalih wasalam maa asfala min alkacbayn xadiidkani wuxuu ka hadlayaa qaabka ay raggu dharka u xidhaan waana qodob muhiim ah oo inay waalidiintuna ku baraarugaan ay muhiim tahay macallimiinta waxbaraysa ilmaha ee murabbiyiinta ah ee doonaya inay soo saaraan jiil nebi maxamed sala allahu alay wasalam ku daydana inay baraan waa laga maarmaana mawduucan xoogga saaraan shareecadanu waxba kama tegin qaabka musqusha loo galo qaabka dharka loo xidho gacanta ay mudan tahay cuntada in lagu cuno shareecadu waxba kama tegin qaabka haddaba dhar xidhashada u fiirsada raggaa lala hadlayaa dumarka may nabigu sal ly slam wuxuu yihi maa asfala wixii ka hoos mara min alkacbayni labada anqow anqow waa lugaha lugaha labada lafood ee anqowa loo yaqaano wixii ka hoos mara oo min al isaari dhar xidhasho ah dharkan la xidhanayo ama khamiis ha noqdo ama zarwaal ha noqdo ama macawis ha noqoto waxa ay dhar raggu ay xidhaan haddayba labada anqaw ay ka hoos maraan nabigeennu sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay inta ay maradu qarisay ee anqawa ka hooseeya fi naari abaalkeeda naar baa laga dhigaa maalinta qiyaama yacni naar baa la gelinayaa intanaa qofka loo gelinayaa naar nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar riwaayo kale fa fi nnaar wixii ka hoos mara labada anqow ee dhar xirasho ah oo raggu dharka ay qabaan ka mid ah oo ama khamiiska oo labada anqow ka hoos mara ama zarwaalka oo labada anqow ka hoos mara ama maxaawista oo labada anqow ka hoos marta wixii la xidhaba intaasi marada anqawa ka hooseeya nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay naarta ayaa loo gelinayaa maalinta qiyaama idan xadiidka waa xadiid cadiima cajiiba khatar ah abuubakar baa u yimid nabigu sal ly slam yaa rasuul allah aniga maradaydu hoos bay iiga dhacdaa ilaa an atacaahad inaan ku dadaalo ma ahane abuubakar waxaa lagu yidhi adigu kuma jirtid kuwa kibirka arrinkaa u samaynaya abuubakar marka taskiya la siiyey wuuna dhuubnaa wuxuuna yidhi ilaa an atacaahad inaan dadaalo ma ahane aduu ma dadaashaa marka hore mise marka hore eed marada soo gaabsanaysaba eed harqaanka geysanaysaba halkaasaad geysataa ragga dharxidhashadoodu waa waxa anqawa ka koreeya ilmaheenna waa inaan barro haddii kale ilmahaaga sooma jeceed waalidka alla hadlayaa ilmahaaga sooma jeclin annagu aan ku jeesjeesnaaba kuwii sarwaal gaabyada ahaabl kuwii sarwaallada gaabnaa ee kuwii taftaxaydnaa ee kuwii maxaa la yidhaahdaa khamiisyada gaabnaa ee waxaad qof weyn oo markaad ku soo baxdo adoo khamiis gaaba saa kuu eegaya kula yaaban adiga dhanba nabigeenana saasuu ilaahi sala allahu alay wasalam ilmahaaga sooma jeclid qaangaarka ah bar dharka sida loo xidho innaga mishkiladeennu ilmaha cuntaduun baan cuna unbaan dhahnaa sida lagaaga doonayo inaad cuntada u barto oo dadaasho yaa lagaa doonayaa cadaabkana inaad u barto wixii lagu galo oo ay ka mid tahay qaabka dharka loo xidho ma dareenteen amsiladaas maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar labada anqow wixii ka hooseeya oo dhar xidhasho ah saaxiibkii naar baa loo gelinayaa qaar baa waxay isku dayeen inay dhahaan maya ee xaragaa loola jeedaa xaragadu waa qalbiga wax ku jira xadiidka abu daawuudkana wuxuu leeyahay isbaalku asagaaba min almakhyala isagaaba xaraga kibir ah ana qalbigaaga maan ku jiraa may midda kale midka sarwaalka gaabsaday ama khamiiska gaabsaday hadduu kibir u gaabsada ka war iyada lafteeda wuxuu u gaabsadayba haddayba kibir tahay iyo istustus maxaad ka tidhi kibirku ama gaabso ama dheerayso kibirku waa shay gooni ka ah waxan laakiin nabi maxamed baa kaa reebay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar xadiidka labiiyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal almalaa'ikatu tusallii calaa axadikum maa daama fii musallaah الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري xadiid kana alimaamu albukhaari baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almalaa'ikatu tusalli calaa axadikum malaa'igtu way u ducaysaa calaa axadikum mid idinka idin idinka mida ah, daama fii musallaah alladii sallaa fiihi inta uu fadhiyo meesha uu ku tukaday inta uu qofku fadhiyo meeshii uu ku tukaday malaa'ig baa u ducayn malaa'igtana ducadeedu waa maqbuul cinda allah goorma maa lam yuxdith haddayna weysadu ka jabin aw maa lam yuxadith riwaayo kale hadduusan sheekaynin oo sheeko dunyawi ah hadduusan gelin sheeko adduunyada baabuur baa suuqa yaalle iyo alaabbaa la soo jebiyey ma maqasha iyo haddayna arrimo dunyawia ah uusan gelin oo maa lam yuxadith ama ayna weysadu ka jabin oo maa lam yuxdith malaa'igtu maxay dhihi taquulu waxay leedahay allaahuma kfir lahu allah allahayow u dembi dhaaf allahuma arxamhu allah u naxariis allahu akbar almalaa'ikatu tusalli calaa axadikum daama fi musallaahu aladii sallaa fiih maa lam yuxdis taquulu allaahuma akfir lahu allahuma arxamhu waxaa laguu dhiirigelin lahaa lagugu dhiirigelinayaa qofka muslimka ahow meeshaad ku tukatay bal xoogaa inaad ku nagaato oo aad tasbiixsato oo soddon iyo saddex jeer subxaana allah soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar marka boqol laa ilaha illa allah waxdah allahuma anta asalaam wa minka asalaam bal ducooyinkii adkaartii qul huwa allah aayatulkursiy bal tartiib xadiid cadiim aho weyn wa haddaan doonayno inuu alla noo naxariisto wa haddaan doonayno malaa'igtu inay noo ducayso xadiidka labaatan iyo saddexaad عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري xadiidkan bukhaari baa soo min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sal ly salam kullu ummatii dhammaan ummaddayda ummadda nebi muxamed ah sala allahu calayh wasalam weliba ummatu heesh alijaaba ummadda nabiga labaa loo qaybiyaa sala allahu alay wasalam ummad waxaa leeyahay ummatu dacwa gaal iyo muslim baa soo gelaya midna waxaa le ummatu lijaaba wa inta raacday ee rumaysay ilahay hanagu daro waan ku jirnaa biidnillahi tabaaraka watacala tacala ilah sugo allahuma aamiin idan nabiga sal ly slam wuxuu leeyahay kullu ummatii dhammaan ummadayda oo dhan yadkhuluuna aljanna jannaday geli doonaan ilaa man abaa qofka dhaha ma ahane ma rabo a aoho ma doonayo qofka dhaha ma ahane qofka dhaha mar raba ma ahane inta kale jannaday gelayaan arrinkaas saxaabadu way la yaabeen qaaluu yaa rasuul allah sala allahu calayhi wasalam waman yaaba rasuulka ilaahow yaaba diidi kara jannadaada jannada yaaba diidi kara jannada rabbulcaalamiin yaa diidi kara ee adiga sababkaaga lagu gelayo qaala fiiri meesha oga soo baxay nabi sal l slam man ataacanii nabiga dhahay alay sl slam qofka aniga i ateeca qofka aniga waddadayda qaada qofka aniga amarkayga qaata qofka waxaan ka reebay ka hadha dakhala aljanna xatman jannaduu gelaya saasuu nabigu lehy alayh slat slaam wamaa yantiqu cani alhawa calayhi alsalaatu wasalaam waman casaanii qofka igu caasiya qofka amarkayga qaadan waaya qofka qowlkayga iyo qowlkiisa kiisa hormariya qofka camalkii aan ku amray wax kala ku daro oo bidca ilaahay ugu dhowaada tabaaraka wa tacaala qofkaasi macnaheedu faqad abaa waa diiday waxay ka dhigan tahay janno ma rabo waxay ka dhigan tahay jannadii waan diiday khatar sooma man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba waa inaannu barro marka xadiidkan iyo axaadiisyadaan soo maraynayba waxay macnahoodu ay yihiin in nabi maxamed la raaco sal l salam in nabi maxamed diintan lagaga daydo haddaan tukanayno waa inaan isaga kaga dayanno sax haddaan shay cibaado a samaynayno cibaadada waa inaan isaga kaga dayannaa sax haddaanu xajiyayno cibaadaduu soo gelayay waa inaan xajka isaga kaga dayanaa sax haddaan reero dhaqanayno caruur tarbiyaysanayno dhaqaalo aan samaysanayno nolosheenna oo dhan ilaahay rasuul baa leh qaala tabaaraka jala wacalaa qul ina salaatii ay ina salaatii inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii liman lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah idan noloshaadoo dhan yaa leh xayaatadaada yaa leh geeridaada yaa leh qowracaaga yaa leh ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaah rabbi alcaalamiin idan allah iyo rasuul qur'aankiisa in badan baad ku arteen wman yuic rasuul wman yuic illaha warasuul man ataaca arasuul faqad ataaca allah man ataacanii ila akhirihi mutaabacana laga doonaya ictisaam bilkitaaba wasunna fain tanaasactum fii shay shay haddaad ku murantaan farudduuhu ila allahi warasuul alla iyo rasuul u celiya nolol ma doonaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul ilaahay rasuulkiisa ajiiba idaa dacaakum limaa yuxyiikum hadday idinku yeedhaan wax idin nooleeya diintoo dhan baa marka noolola xadiidka marka aan ku baraarugna waa xadiid cadiim ah xadiidka labaatan iyo afraad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما رواه البخاري xadiidka bukhaari baa soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa qaala arajulu qofku hadduu dhaho wa min baabi takliif rag iyo dumarba idaa qaala arajulu qofku hadduu dhaho liakhiihi lmuslim liakhiihi walaalkiisa kale ee muslimka ah hadduu ku dhaho yaa kaafir gaal yahow faqad baa'a waa noqonayaa bihi hadalkaas axaduhumaa midkood buu ku laabanayaa labadooda mid ka mida buu hadalkaa dib oogu noqon xadiidkani macnihiisu wuxuu tilmaamayaa qofka haddiiba mar islaamnimadiisa la hubo oo islaamnimadiisu ay sax soo noqotay wuxuu islaamnimada kaga bixi karo waa daliil kaloo cad waxaa marka qofka muslimka a ah la diidayaa qofkaad iskhilaaftaanba inaad ku dhahdo gaal baa tahay kaafir baa tahay murtad baa tahay munaafiq baa tahay mujrim baa tahay faasiq baa tahay taasaa la diidayaa axkaamta noocana ah qofka inaad dusha iskaga tuurto adigoon hubsanin adigoon ogeyn qofkani wuxuu ku noqday gaal ku noqday oo islaamnimada uu kaga baxay oo murtad uu ku noqday adigoon daliil cad sida qoraxda u cad oo laba qof ayna ku murmaynin adigoon u haysanin inaad qof dhahdo waa kaafir ama waa murtad sida maanta kaararka yar la qayqaybiyo ee qofka wax yar iskhilaaftaanba aad ku tuurayso waana maanta bulshada muslimiinta ah qaybo ayaa lagu imtixaamay waana firqooyinka takfiirka ee dhiigga muslimiinta bannaysta calaamadaha lagu yaqaan cidday iskhilaafaanba inay waa gaal waa camiil waa faasiq inay dhahaan taa macnaheedu kama wado qofku gaaloobi karin qofka waa gaaloobi karaa way dhacda inuu gaaloobo oo ashyaa cad uu islaamka kaga baxo qofkaasi hadduuba islaamnimadiisu ay burto oo nas cad ay ku burto asna in la dhoodhoobo islaamkuma qabo laa waa arrinta irjaaga loo yaqaana wey fikir kale fikru wey kaana waa fikru takfiiri waalictizaali iyo waxaa la yidhahdaa walkhawaarij afkaartooda wey ahlisunna waljamaaca labadan bay u dhexeeyaan man habata islaamuhu biyaqiin qofka ay sugnaatay islaamnimadiisu gaalnimo looma saari karo ilaa yaqiin iyo burhaan cad laysa calayhi maxaa la yidhahdaa min allahi burhaan ayadoo yacni wax inab xujaan loo haynin uu ku joogi karo islaamka in loo helo ma ahane islaamka lagama saari karo intaasoo dhan waa masale digniinteeda leh marka dadka caadada ka dhigtay inay muslimiinta iska gaalaysiiyaan sabab la'aan sharci ah arrintaasi waciid adag baa ku soo arooray waxaad isu soo rashaxdaa ood isu soo taagtaa kelimadaasi hadday ninka uu noqon weydo inay adiga dusha kaa fuulayso oo adigu aad kaafir noqonayso ku talagal khatarteeday noqon kartaa yacni inaad cadaab ku geli kartaba idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir dadka qaar baa haddii eh, eh, inay dadku gaaloobi karinna u haystaba oo wax gaalnimo ku dhici laa ilaha illa allah qofka hadduu dhaho khalaas wey laa ilaha illah waa kelimo weyn laakiin nawaaqid bay leedahay la socotaana idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir ninku hadduu walaalkii ku dhaho gaal yahow faqad baa'a bihi axaduhumaa kelimadaa midkood bay dib oogu laabanaysaa rawa albukhaari xadiidka maanta darsigeenna ugu dambeeya ee shan iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal lallahu ashaddu faraxan bitawbati axadikum min axadikum bidaallatihi idaa wajadaha waa gaabaya xadiidku inta waa ka dheera rawaahu muslim xadiidkani imaamu muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacala canhu waardaa abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yihi sal slam llaahu allah allah xadiidkan wuxuu ka hadlayaa towbadda qiimaha ay leedahay towbadda qiimay leedahay allahu aclam risaaladan walaalaha soo aruuriyey labadaa xadiid sababta iskuu xijsiiyeen maadaamo kaasi dembi weyn qofka qof muslim ayaa kaafir ku dhaha uu dembi weyn tahay ayaa xadiidkan aad moodaa walaaluhu inay u doorteen inuu ku xigo lallaahu alle ayaa ashaddu daran faraxan min farax ilaahay baa ka farxitaan badan bitowbati axadikum min axadikum bidaallatihi axad idinka idin kamida markuu toobad keeno axad idinka idin kamida markuu toobad keeno ilaahay u soo noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ku farxaa wuxuuna faraxiisu uu ka badan yahay min axadikum bidaallatihi nin idinka idinka midoo baadidiisii helay wixii ka dhumay helay siduu u farxo oo kale idaa wajadaha markuu helo ka daran buu alla u farxaa bilikhtisaar si kooban oo gaaban xadiidkan sababta uu ahaa aan idiin sheego nin baa safray gaadiid buu qaatay geed neefriti iyo wax lamida wuxuu saartay wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaa safar dheer buu galay markuu meel cidla a socdo ayuu daalay geed buu wax yar hoos seexday ritigiina waa sii daayey ritigii baa dhumay indhuhuu kala qaaday ninkii ritigii buu raadiyey midig bidix horay gadaal waa waayey meesha uu ka yimid hadduu dhaho dib ugu noqo oon buu u dhimanayaa iyo gaajo meeshuu u socdo hadduu dhaho aadna ori gaajuu dhimanayaa ninkani wuxuu xaqiiqsaday inuu dhimanayo ayib wuxuu is yidhi marba waad dhimanaysaaye geedka hoostiisa iskaga dhimo ninka isagoo fikiraya oo geedka hoos jiifa ayuu ilaahay raxmadiisa ku soo degtay markaasuu indhaha isku qabtay sikino markaasuu kala qaaday haddana saritigiisii oo dul daaqayo oo dul taagan buu arkay oo cuntadiina sida cabitaankiina weli sida markaasuu ninkii intuu farxay oo farxaddii ka badatay ayuu kelimo gaalnimo ah ku hadlay wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk wuxuu yidhi ilaahayow adugu addoonkaygii baa tahay anigana kii ku abuuraana faraxii baa ka batay nabigaase u cudur daaray oo yidhi akhta'a min shiddati alfarax ninkaa wuxuu hadalkaa u dabamaray oo sawaabkii u gafay oo khaladka u galay farax daraaddii looma qabanayo xale qofka markii la gaalaysiinayo waxaad ogaataan xadiidkan iyo xadiidkan isku xidhan yihiin cajiibe kelimo kasta oo qof qofku ku hadlo gaalnima ama ficil kasta oo gaalnimo oo qofka ka dhaca waa shay gaalnimoa laakiin qofka uu waxaa ka dhacay qasab ma aynu ku gaaloobi karo waxaa jira waxa la yidhaha taxqiiqu shuruud waintifaa almawaanic culamaa ul caqiida baa si fiican u yaqaan takhasuska caqaa'idka dadka kalea si fiican u yaqaan qofkani shuruud laga doonayo inuu lin laga helo iyo waxyaabo laga doonayo in laga waayo baa u diidi karaa maxaa ka mid a jahliga waxaa ka mid a maxay khata ah idan ninkan maanta ma gaaloobay ma gaaloobin khata'a baa carabkiisii soo maray khata'aana gaalnimuu gaadhsiiyey kelimadu waa gaalnimo laakiin saaxiibka ma gaaloobin akhta'a min shiddati alfarax ayuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markaasuu nabigu xadiidkan aqriyay lallahu ashaddu faraxan bitawbati axadikum min axadikum bidaallatihi marka waa ilaahay wuxuu na jeclaysiinayaa towbada iyo inaan asaga ku noqonno asaga u laabanno tuubuu ila allah jamiican rabbi u laabta kulligii ayuha almu'minuun waad liibaanaysaan lacalakum tuflixuun man taaba taaba allah qofka toobad keena ilaahay baa ka toobad aqbala إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى هذا توبتك أنت حمانت بأوناك إلهي كوغو بدلي تبارك جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له